الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله معرفة تواريخ الرواة wuxuu ku saabsan yahay ruwaadda taariikhdooda oo la barto dhalashadooda iyo dhimashadooda iyo makaankay soo mareen iyo wadamaday galeen taariikhda iyo zamanka arrintaas in la barto waana qaybtii lix iyo tobnaad ee ku saabsaneed macrifati ruwaati in ruwaadda la barto ilaa dhowr iyo labaatan noqonaysa qaala almusanifu tacriifuhu macrifatu tawaariikh ama tawaariikhda la baranayo macnaa taarikh maxaa la dhahaa fi luga huma fi listilaaxi wuxuu ku leeyahy luqatan tawaariikhu jamcu taariikh taarikh baa la jamciyey oo tawaariikh lagu jamciyey mfradku waa taarikh wa huwa masdaru arakha arakha taariikhan ama tawaariikhan ayaa masderkeedu wuxuu noqonayaa ficilka araka ah masderkeedii buu taarikh noqonaya wa suhilat lhamza suhilat ilhamzatu fiihi hamzadiina waa la sahlay tashiilkaas waxaa oola jeedaa dhowr macnaba waa la yidhaahdaa laakin wuxuu ola jeedaa hadda jaclu nudqihaa hamzada marka lagu dhawaaqayo in bayna alhamzati wal la yeelo jaclu nudqiha bayna alhamsati wاlalif wa qiila takfiif alhamsati wa jacliha bayna bayna inaan macnaha la fududeeyo hamsada ku dhawaaqeeda qaarkood waxay leeyihiin ibdaaluha min jinsi xarakati maa qablaha waxaa iyada ka horeeyay xarakadiisa jinsigeeda loo bedelo aada nooma sii khuseysay waa iska luqee bal isdilaaxa u gudub ba isdilaaxan isdilaaxan waxaa lagu yihahdaa taariikh huwa atacriifu bilwaqti waa tacriif wax la qeexo oo la tacriifiyo bilwaqti waqtina wax lagu tacriifiyo alladii waqtigii tudbadu bihi alaxwaalu xaaladaha lagu dabdiyo lagu xifdiyo xaaladahaasoo min almawaaliidi iyo walwafayaati dhimashooyinkii ah iyo walwaqaa'ici dhacdooyinkii ah wagayrihaa waxyaalaha lagu tacriifiya lagu aqoonsado yaa taarikh la yidhaahdaa huwa tacriifu bilwaqti wktiga waxa lagu carifo oo lagu aqoonsado aladi tudbط bihi awaal alaxwaal marka xaaladihii baa lagu dabdinaya xaaladdu maxay tahay mathala min almawaalidi qofka goortuu dhashay ama walwafayaati dhimashadii u dhintay walwaqaayici dhacdooyinkii dhacay beder watigaasay dhacday uxud waktigaasay dhacday dhacdooyinka wixii lagu qeexo lagu tacriifiya taarikh la yihahda almuraadu bihi huna waxaa halkan looga jeedase taa caan bay aheede taarikh marka laga hadlaayo macrifatu tawaarikhi ruwaat almuraadu bihi huna huwa waxaa weeye macrifatu taarikhi mawaaliidi ruwaati in ruwaadda mawaaliidoodiiyo dhalashadoodii la barto taarikhdeedii wa samaacihim iyo maqalkoodii goortii ay maqleen min ashuyuuqi ay ka maqleen xiligaa iyo taarikhda taarikhu samaacan in la barto wa quduumihim gelitaankooda ay libacdi lbilaadi wadamada qaar ay galeen ayadana in la barto xilligaasuu galay shaam ama uu galay xijaaz ama ciraaq wa wafaayaatihim zamanka ay dhinteen ruwaadda in la barto oo laiska ogaado meel lagu xidho qofka sheeganaya inuu ka wariyey ninkaas dhalashadiisa iyo dhimashada sheekha uu ku warin baa laisku fiirini markaa ahamiyatuhu wawafatihi ahamiyatuhu wafaaidatuhu ahamiyatuhu wafaaidatuhu ahamiyada uu leeyahay in la barto taarikhda ruwaadda goortay dhasheen iyo dhinteen ee maqleen faadadiisa maxay tahay huwa cilmu macrifati taariikhdu waxaa weeye fanun waa fani muhimun muhim ah qaala سفيان thawri ba wuxuu leeyahay imaamka cadiimkaa ah, ee faqiihe muxadidka eh amiirulmuminiin fi lxadiid bal la dhaho wuxuu yihi lama istacmala aruwaatu ruwaaddii markay noo isticmaaleen alkadiba been istacmalna allahum waxaan u isticmaal laa taarikha taarikh markuu nin iska soo xidhay shaatigiaas uu sheeganayo inuu yahay nin waxaa ka maqlay sheekh hebel ka dhegeysta wax ka maqlay ay been noo isticmaaleen annagana taarikhda baanu isticmaalnay haye sheekh hebel baad ka maqashay haa sheekh hebel halkaas ka dhig waa naqaana goortuu dhintay adi goormaad dhalatay marka taariikhdii kala beled baad aheedeene goormaad gashay wadankaas magaalada goormaad gashay markuu sheega haduuba sheego waxaa dhici karta hebel warkaa waa muudanaaba uu leeyahy magala hebel baan tegey istacmalnaa lahum taariikha meeshaas rag ku kala baxay marka w min fawaa'idihi waxaa kamida fawaaidda ay leedahay macrifatu cilmi tawaariikh ruwaat macrifatu itisaali sanadi aw inqiaacihi sanadka xiriirkiisa ama gu'itaankiisa a lagu kala gartaa oo ninka ninka uu ka maqlaa ka warinayo leeyahay fulaan baan ka wariyay uu leeyahay haddiiba la ogaano taariikhdii inay kala geysay oo xiligan uu leeyay waxbaan ka maqlayba uu moodanaa sanadkaada munqadic wayaa baa laleeyahy sheekh qofkaad ka maqashay sheekhaad sheegaysa ma gaari kartid isku zaman maynan ahayn waad kala fogeydeen sanadkii marka inqidac baa ka soo baxay haddii kale ay noqoto si uu sheegayo sax taariikhdii ay iswaafaqdana itisaalu sanad baa ka dhalan marka itisaalu sanad iyo inqiaacu sanadna waxay kamid tahay waxyaalihii mataalibtaha ee xadiidka saxadiisa loo dalbi jiray shuruudiibay bay kamid tahay itisaalu sanad baa kamid aha didkiisa oo kasoo horjeedkiisa inqidaacuna dacfiga asbaabu dacfigii bay kamid ahayd waqad iddacaa qowmun qolaa waxay sheegteen alriwaayata inay weriyeen can qowmin qolo kale oo hebel baan ka maqlay sheekh hebel iyo sheekh hebel yay sheegteen markaasaa fanudira dib loo eegay fi taarikhi taarikhdiibaa dib loo fiiriyey ah, mawaaliidii iyo wafayaadkii iyo simaacii waktigii waxaasaa dib loo fiiriyey fadahara waxaa muuqday oo banaanka soo soo fadhi soo dhacay oo iska wada arkay anahum zacmuu inay sheegeen alriwaayata werin canhum ninka uu ka warinaayo bacda wafaatihim dhimashadooda kuwa ay ka warinayaan markay dhinteen kadib bisiniina sanadyo kuwa ay leeyihin waan ka maqalay xilliga ay markay dhinteen sanadyoba inay sheegteen waxay ka maqleen goormaad ka maqashay zaban hebel zaban hebel hebel aad leeda waan ka maqlay toban sanaba sii moodanaay ma qabrigaad kaga dhegaysatay ma qabriga kaga maqlay ood kaga kaga wareysay halkaasaa lu kala baxaya ah, adiga dhalashadaadii baaba saas aheede isagana waktigaasba dhintee zamanka ad leeda magaaladaasaan gale wuu moodanaaye uu ku daba maray oo magaal hebel u jiray waktigaas deganaaye waxaaso dhan baa marka amhila fi cuyuuni taariikhi taarikhdii baa marka hadii la sheegay meeshay kasoo bilowday taariikhda iyo indhihii taarikhda la sheegaya indhihii taariikhda meesha ugu muhiimsan taariikhda marka laga hadlaayo waa taarikhda nabiga alayh salaam iyo saxaabadiisi ajilada eedee abubakr iyo cumar iyo iyo khulafadii asaxiixu sida saxiixaha fii sini sayidina sayidkeeni da'diisa muxamedin ahaa sala allahu aleyh waalih wasalam nabigeeni moxamed aha alayh salaam da'diisa sidaa saxdaa ah. ay ku dhinteen baa laga wadaa sin wafaat baa laga hadlaya wa saaxiibeyhi wa sinu saaxiibeyhi labadiisa saaxiib daad ay ku dhinteen abi bakri wa cumar weeye radia allahu canhuma halaatun halaathun wa situuna sana wey lixdan iyo saddex sanay ku dhinteen isku mar hadda mayna dhibanin ogow waa kala weynaayeen da ahaan nabigaa weynaa abubakr laba sano ka weynaa laba sano kadibna abubakr baa dhintay markaas ay u dhamaystiranta isagana lixdan iyo saddex cumar baa sii dembeeyey ilaa toban sano marka isagana markaas soddon iyo lixdii u dhamaystiranta waa dhintay nin walbaba wuxuu ku dhintay lixdan iyo saddex ba ku dhintay saasaa loo jeedaa daada nabiga aleyh salaatu wasalaam baa ka da-weynaa aha xadiidka eh, sheegaya abubakr radi allahu canhu markuu hijrada nabiga la socday alayh الsalaatu wasalaam abubakr bay dadka yaqaaneen isagaa u weynay weynankaas maha xagga siniga maahe aqoonta iyo way yaqaaneen in la yaqaano oo beecshirada iyo waxaas ayuu ahaa nin saxaabi ah waxaa li adiga nabiga yaa weyn markaasuu wuxuu yihi eh, huwa akbaru mini wa ana aqdamu minhu sinan huwa aqdamu mini w ana akbar minhu sina fir tadabka edabta wuxuu diidayaa nabi maxamed anaa ka weyn inu dhaho wuxuu da ahaan horeyn anaa ka hor dhashay laakin weyn haddaad ka hadlayso nabi maxamed iga weyn buu leh lakin da anaa ka hor dhashay wuu iska edabsanaya inu dhaho ana akbar min muxamed sala allahu aleyh wasalam taas yuu diidan yahy marka huwa aqdamu mini sinan wana akbar huwa akbaru mini sinan wa aqdamu minhu sinan buu yiri cafwan huwa akbaru mini yani darajada iyo qiimaha wey waana aqdamu minhu sinan xagga sinigii dada sanaha ka hordhashay ka wada wa qubida rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam waxaa la oofsaday duxa اithnayni subax isniina barqin isniina maalin isniina ay barqin tahay lithintay casharata khalad labiyo toban berina ay tagtay min rabiic اlawal bisha rabiic lawal la sanata ixdaa cashar hijri ko iyo toban markii hijrada nabiga ahayd aleyh الsalaatu wasalaam laga joogay ah, waa markaa eh, waa bishii saddexaad waay ilan rabiculawl waa bish saddexaad muxaram iyo safar iyo rabiiculawal sanadkii ko iyo tobnaad wuxuu ka qaatay laba bilood iyo toban beri ayuu ka qaatay sanadkii ko iyo tobnaad marka hijrada nabig alay slam toban sano madiina jooga marka lu leeyahay waa inta marka kasriga iyo waxa laga saaro ama maahe kasrig laisku daray toban isku noqonayan wqubida abu bakr radi alaahu canhu abu bakrna waa la oofsaday fi jumaada awl aula jamaad ula baa la oofsaday bisha la yihaahdo jamaad ula sanata talaata cashar sanadka saddexiy tobnaad marka soomali nabiga laba sano u ka dambeeyeyba laba sana u ka dambeeyey labadaas sana u ka dambeeyeyna waxaa u buuxsantay lixdan iyo saddexdii nabiga uu ku dhintay yaasayna u buuxsantay wa qubida cumaru radia allahu canhu cumarna waa la oofsaday fii dilxija bisha dilxija la yihahdo sanata thalaata wacishriin labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex marka wuxuu ka dambeeyey abubakr toban sana u ka dambeeyey nabigana ko iyo laba iyo toban sana u ka dambeeyey markaas asagana lixdan iyo saddexdiisii u dhamaystirantay oo ku dhintay wa qutila cuثmaanu radia allahu canhu cuثmaanna waxaa la dilay fi dilxija sanata khamsa wa halaaثiin soddon iyo shan hijrada markay ahayd ayaa isagana la dilay oo arta abubakr toban sano cumar toban iyo weliba eh, laba sano miya yuu kasii dambeeyey eh? soo saa maa cumar de soddon iyo labaatan iyo saddex du kana soddon iyo shan ahaa kala go eh, labaatan toban iyo laba sano ka dambeeyey wa cumruhu cumrigiisa cuhmaan marki uu shahiidayey gawghaayiin ayaa laysay yaa dishay fawdawiyiina oo cadow ay soo dirsadeen oo ka hoos jiraan qutila markaa cumrigiisa wuxuu jiray itnan sideetan iyo laba sano ayuu jiray sanata min sana waqiil ibnu tisciin buuba ahaaba sagaashankiibuu jaray isagoo weliba kitaabkii musxafka cuhmaanigaha ee uu qoray akrinaya oo sagaashan jir ah oo khaliif ah oo casharat almubashiriin biljana ah oo qaraabadii rasuulka alayh salaam ah tastaxyii minhu lmalaaika mastaxya haulaai alqawqaa'iyuun kamayna xishoodin malaaigta ka xishoota soo malit marka nabiga axamed alay salam u ixtiraami jiri laba gabdhood oo uu dhalay buu iskaga xiskiinsamay macaankiisa iyo wanaaggiisa tusaay khiyaarnimadiisa sharaftiisa ninkii saas ahaa nimankaasaa dhiiggiisa daadiyey wa qutila caliyun radia allahu canhu cali bin abi aalib asagana waa la dilay fii shahri ramadaana asagana mujrimkii waxaa dilay ahaa cabdiraxmaan bin muljim ayaa dilay cabdiraxmaan ah, bin muljim khaariji buu ahaa ah, ninkay ugu jecel yihiin weyaan hadda eh, khawaarijta aad u ammaaneen marata eh, ammaaneen ibn muljimkaas aha wa qutila caliyun radia allahu canhu fi shahri ramadaana sanata arbaciin cumar kii dilna kee ahaa abululu ah, samayn abululu almajuusi ayuu ahaa isaguna wuxuu ahaa cabdu limugiira bn shucba majuus bu kaasna waxaan maqlayay bacd ma adri meel inay shiicadu qabrigiisa ay ziyaarato abulula almajuusigaas qabri bay u sameeyeen iran markaasay ziyaaranayaan ninkii dilay cumar weeyaan bay leeyihin majuus ayaga ah haddi shiicadu iran waa majuus marka hore faris majuus bay ahaayeen majuusnimadoodii islaamnimadii un bay korka muujisteen cumar baa ileen qabtay cadaawada ay cumar u qaadeen ilahay hadda u hayaan waa uhayaan gaalo wey wqutila caliyu radi allahu canhu fi shahri ramadana sanata arbaciin wahuwa ibnu halaaثin wasitiin soo da-dii nabiga ku dhintay abubakr iyo nabiga alayh salaam nabiga iyo abubakr iyo cumar iyo cali saddexdan sadex bay ku dhinteen ba saxaabiyaani laba saxaabi baa lagu barayaa caashaa noolaa sitiina sana lixdan sano fi ljaahiliyati bay noolaayeen islaamka ka hor baa jahiliya la dhaa qabla dhexda lixdan jiraa yuu islaamka u yimid wa sitiina sana lixdan sanana fi lislaami islaamkay ku dhex noolaayeen wa maataa way dhinteen bilmadinati madiinati bay ku dhinteen sanata arbac wa khamsiin isku sanadna way dhinteen magaalada madiinana way ku wada dhinteen konton iyo afar hijradi markay maraysa wahumaa labadaas lagu sheegayo xakiim binu xisaam weeye midka koobaad ka labaadna waa xasaan binu thaabit labadaas saxaabi waxay leeyihin waxyaalahaasay ku wadaagaan waxay ku wadaagaan lixdan sano ila qabla bictha lixdan bacd btha way badan yihin dadkaas saas ahaaye boqol iyo labaatan ku dhintay laakiin labadan waxaa usii raacsan madiinay ku wada dhinteen isku sanadna way dhinteen asxaabu almadaahib almatbuuca madaahibta madaahib ahlusunna la yirahdo ahlusunna waljamaaca sunada nabiga alayh salam dadka ku abtirsada jamaacadii ummadda kuwa waafaqsanee bidce iyo khuraafaadna aan gelinina isku aruursan waxtasimuu ku dhegan kuwaas ahlusunna waljamaca la yihahda sunada nabiga alayh salam baa sunada loola jeeda nabiga iyo saxaabadiisa waxay ku sugnaayeen jamaacaduna waa saxaabadii nabiga iyo salafulumma iyo manhajkoodii suluugoodii wadadoodii dadka ku dhegan dadka ayaga caqiidatan wa camalan wa suluukan wa manhajan iyo ahlusuna waljamaca la yihahda ogaada ah. ayib dadkaasi marka afar madhab bay leeyihiin oo madahib alfiqi la yidhaahdo eh, oo madahib ahlusuna ah waxaa u horeeya alimaam nucmaan annucmaan binu thaabit abu xaniifu caan ku yahay wuxuu dhashay sanadkii sideedaad ee sideetanaad hijrada sideetan markay aheed marka waad arkaysa taabici wey soo qarniga tobnaad qarniga koobaad ayuu ku dhex jiraa taabici wey saxaabada nabiga alayh salam qaar kamid ah, anas kamid yahay buu arkay walam yarwi waxba kama warinin ayib wuxuusa dhintay boqol iyo konton boqol iyo konton markii hijrada aheedna waa dhintay meequu jiray ya toddobaatan oka toddobaatankii saasa ilahay u barakeeya waa arata haddii maalik ibnu anas baa ku xiga sida loo tartiibiyana waa tartiibkii zamaniga xaggii zamanka say u kala horreeyeen malig ibnu anas sagaashan iyo saddexdii sagaashan iyo saddexdii hijrada markay aheyd buu dhashay ma soo gaarin abu xanifa mana arkin wuxuu dhintay boqol iyo toddobaatan iyo sagaal markay aheyd buu dhintay isagana waad aragtaa kala jar moxamed bnu idriis ashaafici boqol iyo kontonkii waa sanadkii u abu xaniifa dhintay sanadkii abu xaniifa u dhintay ilahay wuxuu noogu bedelay ilan waxaa lagu duceystaa wakhlufnaa khayra minhu baa loogu duceystaaye imaam shaafici baa inoo dhashay sanadkii mujadadkii wuxuu dhintay laba boqol iyo afar hijira markay ahayd axmed binu xambal u imo u dambeeyey aimada afartaa boqol iyo lixdan iyo afartii hijira markay ahayd buu yuu dhashay oo waa artaa inuu soo gaaray shaafici oo arday buuba u ahaa sida shaaficiba uu maalig usoo gaaray arday u ahaa ama abu xaniifa ardadiisii abu yuusuf iyo maxamed iyo yay maalig soo gaareen oo weliba wax ka bartay qaarkood u tagay axmed bin xambal boqol iyo lixdan iyo afar buu dhashay wuxuuna dhintay laba boqol afartan iyo ko qarnigii saddexaada hijrada bartankeedii ayuu dhintay khayr lquruun bay saddexdaba isku yihiin afartaba khayr lquruun yay soo wada galeen saddexdii qarni asxaabu kutubi alxadiidi almuctamada kutubta muctamadka ah ee ugu waaweyn tahay umahaatu sita kutubta la yihahda ragga iska lahaa waa kuwan taariikhdooda cuyuur taarikh bay la ku yiri moxamed bin ismaaciil albukhaari ka bilow isaga ugu horeeye boqol iyo sagaashan iyo afartii buu dhashay laba boqol konton iyo lixdiina waa dhintay laba boqol konton iyo lixdiina waa dhintay mm-hmm. soo maarat marka waa bukhaari laba muslim ibnu xajaaj naysaburi um laba boqol iyo afartii ayuu dhashay waa ka yaryahay laba boqol lixdan iyo kowiina waa dhintay marka wax yar bay dhimashada xaggeeda isku dhawaayeen isagii bukhaari konton iyo lixdii iyo lixdan iyo kowi yar baa u dhexaysayba shan sana miyaha hmm? ayib imaam abu daawuud asijistani ninka la yidhaahdo saaxibu sunan laba boqol iyo labadii buu dhashay oo wuxuu dhintay laba boqol todobatan iyo shan wuxuu dhintay waa laga maarmaan ogaada hadda qalbiga ku haya ah, wuu dhashay wuu dhintay ba ku xigta wuu dhashay wuu dhintay ah, wax lagu koolkooliyo magac lagu siiyo oo noonaato adduunkada waa dhintay inbaa nagu xigta waa laga maarmaan nasba cayunina indhaha waa inaan saa fiican ugu hayno oon xasuusnaano qalbiga ku hayno raggaasaa noolaan laha ad qof noolaani dadka qiimaha badan baa joogi laha o noolaan lahaa ah, walow kaanat اdunya taduumu liwaaxidin lakaana rasuul اllahi xayan wabaqiya addunyada ad qof ku noolaan laha nabi maxamed baa noolaan lahaa alayh الsalaatu wasalaam marka qalbigaada ka jar inaad noolaanayso goor dhimana lama ogo waa geyb wey waa qarsoon yahay sir waay mufaaja weeyaan mar walba inaad guntiga dhiisha iskaga dhigto oo si fiican u cibaadaysato oo kaflada iska ilaaliso lagaa rabaa kol ad wuxuu qarsoon yahayba abu ciisa tirmidi wey midka afraad aimada muhadisitada isa tirmidi abu ciisa atirmidi maxamed bin sawr al damicis laba boqol iyo sagaashi buu dhintay laba boqol sagaal buu dhashay laba boqol toddobaatan iyo sagaal waa dhintay axmed bin shucayb annisaayi oo ya saaxibu sunan laba boqol iyo afar iyo tobankii buu dhashay saddex boqol iyo saddexdiina waa dhashay ibnu maajah alqaswini ka u dambeeye wey laba boqol iyo toddobadii buu dhashay laba boqol todobatan iyo shantiina waa dhintay ridwaan calayhim jamiica wanafcana allahu bicilmihim ashar musanafaati fiihim kutubta tawaarikhda la yihahdo ee dadka dhintay ee dadki selafka ka warama kuwa ugu mashhuursan kitaab alwafayat kitab la yihahdo ibn zabr moxamed bin cubaydillahi alrabci muxadithu dimishq almutawafa sanata talaathumiya tis wasabcuun wa huwa muratab cala siniin sanadkii bayuu ku tartiibsan yahay sanadkaa inta sanadkaas noo dhibatay sanadkaa inta dhibatay sanad buu ku wadaa ba dhuyuulun cala alkitaabi asaabiq kitaabkaa hore wuxuu leeyahay dhuyuul jamcu dhayl kutub badan oo e, e, gadaal laga raaciyey laga raaciyey mulxaqaada minhaa waxaa kamid a ah lilkatani daylkiisa dayl lkatani oo wafayaadka dayl u ah uma liakfani uma lilciraqi e, wahayrihim naam macrifatu man ikhtilada min athiqaat waxaan halka gelaynaa midka toddobiy tobnaade waxaa weeye macrifatu man raawi in la barto ikhtiluda isku darmaday min athiqaati xaaluu kamid yahay ikhtilaad baa ku dhacayo waa laisku daray maskaxdiisi imaankiisii caqligiisi baa tegey sababta caqliga tagsiisan waxbuu ka sheegi doonaa dadkaasa la baranaya tacriif اkhtilaa ikhtilaa horta maxaa la dhahaa luatan alikhtilaau luatan fasaad caqli caqligo fasaaday baa yihahda caqligii oo fasaaday oo manhajkiisi saxdahaa iyo qaabkii toosnaa iyo taxdii wanaagsaneed ka baxay waa fasaaday caqligi khalaas isku darmaday yuqaalu waxaa la dhaha اkhturida fulan hebel waa isku darmaday ay fasada caqluhu caqligiisa fasaaday kama fi qaamuus qaamuus siduu ku sheegay kutub qawaamiis kutub jirta oo luqaadka ka hadasha qaamuus muxiid uu kamid yahay ba isilaaxan waxaa la dhahaa ikhtilaad waxaa istilax lagu dhahaa fasaad alcaqli caqligo fasahaada oo hallaaba oo cadami intidaami alaqwaali aqwaashi oon taxnayn bisababi kharafin aqwaashi qofka ku hadlaa hadalkiisi hadal taxan maaha markuu socdaba khadku ka bixi mar waa kusoo yar noqon natwaagi mar waa ka bixi mar ku noqon mar waa ku garan hebel baa ta kudhihi marna kuwada heed bu ku dhihi waka waxaa la dhahaa waa cantatab kharafka kharaf haddaad maqasho cantatab wey miduu nabiga ka caruudu bilaysi wey alayhi salaatu wasalaam wuxuu ka cudbileysan jiray nabig ilahi ka magangeli jiray wa an uradda ilaa ardal cumr cumr cumri xun oo daliil ah oo kharaf ah ow xamiya waa indhabeelay markuu indhabeelay buu wixii uu dafiirin jiray ka akhrin jiray markuu waayey ayuu isku dardarmaday oo waxaan saxeen ow ixtiraaqi kutubi kutubtiisi baa ka gubatay ixtiraaq ixtiraaq eh, eh, kutub kutub gubashadeed daraaddeed kutubti baa ka gubatay muraajab baa ku dhacay korka wax ka sheeg buu yiri waa isku daray aw gayri dalika wixii lamid a ah. ikhtilaatka waxaaso dhan waa keenaa anwaacu lmukhtaliiin dadka mukhtaliiinta ee isku dardarmadeen anwaacdooda man ukhtila bisababi kharaf baa kamid a ah, tacriifkii madraaci qaar waxay iskugu darmadeen kharaf baa ku dhacay iyo cantatab milu cataa ibnu saaib athaqafi lkuufi baa kamid ah ba man ukhtulida bisababi dihaabi lbashar araggii baa ka tegey ikhtilaad baa ku dhacay wixii uu sheegaayey baa wax sax noqon waayey mithlu cabdiلrazaq bn hamaam aلsancaani saaxib اmusanaf indhii waa indho beelay markuu indho beelayna wixii baa iskaga toosi way fakana bacda ancami markuu indha beelay wuxuu noqday yulaqan kii loo laqna fayatalaqan waa iska laqinsan jiray wixii loo sheega ba hore kasii sheegaya waxaan u hubsanin o caddaysanin markii wixii uu kitaabkiisa ku qoraa iyo waxaas iyo waa keeni waaye man اkhturita biasbaabin ukhra asbaab kale dad kuwa wareeray ama isku darmaday ka ixtiraaq اkutub kutubti baa ka gubatay mitl abdlahi cabdilaahi bn lahyaca cabdullahi bn lahyaca albisri xukmu riwaayat اmukhtalat haddaba qof raawi ahaa oo cilmiga laga qaadan jiray hadduu isku darmado see la yeeli wuxuu ku leeyahay ko saddex baa waxaa loo kala qaaday labee midda koowaad waxa wey alif yuqbalu waa la aqbali minhaa riwaayadiisi maa ruwiya canhu wixii laga wariyey qabla ااkhtilaaط اkhtilaaط ka hor wixii laga wariyey oo riwaaya ah waa la aqbalay kol hadduu sidiisa hiqa u ahaa oo markuu caafimaadsanaa dabdi hiqa u ahaa qabla alikhtilaad wuxu u wariyey waa la aqbalaya intaan cudurkan ku dhicin ama wareerin walaa yuqbalu la aqbali maayase minha riwaayada maa ruwiya canhu wixii laga wariyey mukhtalidka bacd alikhtilaad wakada waxaa lamid on la warinaynin maa shuka wixii laga shakiyey fiihi anahu qabla alikhtilaad in laga wariyey oo bacda alikhtilaad in laga wariy wixii laga shakiyey lakala garan waayo waxaa lasraacinaya ikhtilaad baa la raacin waa la iska dhaafaya marka bacd ااkhtilaaط ama shaki labadaba la warin maayo lakin qabla ااkhtilaaط intuun isku darmanin ka hor wixii uu laga wariyey hiqana uu ahaa waa la qaadanaya aamiyatuhu wa faa'idatuhu marka ragga ka wariya nooca ninka ka wariyan baa la fiirin hebel hebel buu ka warinaya hebel ikhtalada fi akhiri cumrihi isku darmaday haye miman ikhtala miman rawaa qabla الاkhtilaaط miyuu ahaa dadki ka wariyey qabla الاkhtilaaط mise bacd الاkhtilaaط dadka wariyay waa mise waa shakiray saddexaasa loo kala qaadi laba waa isku xugun midna waa xugun gaara aamiyatuhu wa faa'idatuhu in la barto ikhtilaaطka ruwaada iyo hiqaada ahmiyada ay leedahay iyo faa'idadeeda huwa fanun muhimun jiddan wey waa fani muhim oo aada ah. wa takmunu waxay muuqanaysaa kelimatu takmunu min alkamiin wax qarso la qariyey meel lagu qariyey marka marka macnaheeda bararka waxaad ku fasiri kartaa manaa tadhar bacda khufya wixii markuu qarsoonaa kadib oo banaanka usoo baxay ama ma ahee takmunudaasi takfa waxay kudhex qarsoonta ku jirtaa oo nino nin mata lasoo bixi marka takmunudaas asalkeeda waa wax qarsoon lakin hadda waxaa loo jeeda waxaa weeyaan wixii qarsoonaa oo la helay wey huwa fanun muhimu jidan watakmunu waxay muuqanaysaa faaidatuhu faaidadiisaa qarsoon fi tamyiizi axaadiii hiqati qofka hiqada axaadiistiisa oo lakala sooco alatii xadiistii uu xadatha sheegay biha axaadiistuba bacd alikhtilaad intuu isku darmaday kadib liraddiha in laiska radiyo wacadami qabuuliha aan la aqbalin faidadaas ku keentay intaad qof mukhtalad warkiisa qaadan laheed ninkan hiqada axaadiistiisa inaad kala saarto qabla اlikhtilaaطna aad aqbasho bacda اlikhtilaaطna aad iska radiso aqbalin wtakmunu faa'idatu waxay ka daahiraysaa fi tamyiizihi fi xaalati tamyiizi axaadiidi hiqa qofka hiqada axaadiistiisa kala soocideeda alatii uu xadatha sheegay biha axaadiistuba bacda alikhtilaaط qabla اlikhtilaaط ilan qaadanaya liradiha marka bacda alikhtilaaط wuxuu wariyey waa la radinaya wacadami qabuuliha marka waxaad ku guulaysatay waxaas asagae sugneen ee qofka asaga cantatabay uu ku hadhadlay ku hadaaqay inaan xadiid ahaan aad u qaadanin oo iska jirto hal akhraja shaykhaan fii saxiixayhima labada sheekh bukhaari muslim baa sheekhaan haddii ahluxadiidka iska shahaan can hiqaati asxaabihim alikhtilaad ah, asxaabtooda hiqaada ahaa wax mukhtaladoo ikhtilaaday wax ma ka wariyeen hal akhraja shaykhaan fi saxiixihima can hiqaati asxaabihim asxaabtooda hiqaadooda alikhtilaad ah? muxuu yihi ha saasaa fiican hade wax kalaan ku dhawaaqay hal akhraja shaykhaan labadii sheekh ma soo saareen fii saxiixayhimaa can hiqaatin hiqaad wax ma ka wariyeen hiqaadaasoo asaababa uu ku dhacay alikhtilaad isku darmad hiqaad isku darmad ku dhacay oo ikhtilaaday wax ma ka wariyeen fii kitaabihima nacam buu ku yiri sheekhu ha walaakin mima curifa wixii la gartay wey waa la gartay amahum xadathuu inay bukhaari iyo muslim ka wariyeen bihi ninka asaga qabla ikhtilaad inay ka wariyeen miman curifa anahum xadathuu bihi mukhtalidka inay ka wariyeen qabla اlikhtilaat ayay ka warinayen ninka hebel ay ka warinayaan ninka mukhtalid ka warinayo waxay og yihiin inuu ka wariyey qabla اlikhtilaat bay og yihiin ashhر المصنفاaت فيhi صنف فيhi cدد من الcلماء ba alifay kالcلاaي والxاazمي ومن hذه المصنفاaت waxaa kamida kitاab الاغتibاط بmن rumya بالاkhtiلاaط للxاaفظ إبراهيم بن محمد سبت بن العجمي المتوفى سنة ثمانمية واحد وأربعون هجري macrifatu dabaqaati alculamaa waruwaat culummada iyo ruwaadda dabaqaadkoodoo la barto dabaqan dabaqadaasaa kuu sheegi doon wax la dhaho tacriifu dabaqa luqatan alqowmu lmutashaabihuun dadka ishabaha yaa xagga luqada dabaqa la dhahaa way shabahaan waa dabaqo waa luqada uma jeedin isilaax eh, aan qowmun waa qolo taqaarabuu isku dhowaaday fi sini xagga da'da iyo wal tiirinta ay axaadiista tiirinayaanoo lishuyuukhihim ay u tiirinayaan waa isku sheekh baa loo jeeda oo fi lisnaadi faqad ma ahe isku sheekh kelia ah weeye isku daab ayanan laakiin isku nin bay wax ka wariyaan dadkaasaa dabaqa la dhahaa dadka isku siniga isku daada aqraanta ama ma ahe isku sheekh eh ardada wada ah hal sheekh wax ka wada wariya ama sheekh wax ka wada wariya kuwaasaa waxaa la dhahaa dabaqaa la yihahdaa wa macna taqaarubu fi lisnaad wa macna taqaarubu fi lisnaadi isku dhowaanshaha laguu sheegay ee lagu yidhi o mutaqaaribuuna fi lisnaad waxaa weeye an yakuna shuyuukhu hada raawigan ama ardaygan sheekhihiisa waa inuu noqdo hum shuyuukhu aakhar midka kale sheekhihiisi aw yuqaaribuuna shuyuukhahu sheekhiyahooda isku dhawaadaan sheekhyahooda isku dhawaadaan ama isku sheekh bay noqdeen ama sheekhiyahoodii baa isku sheekha ayagiina markaa isku zaman bay wax ka wada barteen min fawaa'idi macrifatihi in la barto dabaqaati alculamaa waruwaad maxaa faa'idaa ku jirta wuxuu le waxaa kamid a ah, labuu kaaga sheegay wa min fawaa'idi macrifatihi in la barto dabaqaadka inta isku daadaa isku ardayda isku sheekha ah waxaa weye faa'iidadeeda waxaa kamid a ah alamnu in laga aamin noqdo min tadaakuli mutashaabihiina kuwa isshabaha isdhexgalkooda fii ismin bay isku shabahaan magac oo kunyatin bay isku shabahaan wanaxwi dalik hadhow inaa iska kaa darmadaan markay isku magaca noqdaan ama iskukunya noqdaan waxaad leedahay hebel wuxuu dhacay dabaqadan u dhacay hebelna dabaqadan u dhacay waa kala dabaqo wanaxwi daalika liannahu qad yatafiqu ismaani laba magac kulmi karta oo iswaafaqi karta fi lafdi ku dhawaaqa fayudanu waxaa loo soo maray mutafaqi muftariqi ismaani fi lafdi xagga lafdiga iskaga mid noqon karaan markaasaa fa yudanu waxaa loo malayn karaa ana axaduha midkood huwa alaakharu midkii kale inuu yahay fayatamayazu dalika ijtibaaha iyo isku darmadka wuxuu ku kala saari bimacrifati dabaqatihima dabaqadoodoo la barto labada nin isku magaca isku dabaaqa maaha hebel kan hebel bu ka wariya hebel bu ka wariyaa waa kala fogyihin waa sheekha labaad kan waa sheekha saddexaad bukhaari ama muslim saas hadii dabaqadooda hadday kala duwanaadan isku sheekh maaha ee isku isku qof maaha waa kala qof dabaqada ku kala saartay ba faaidada labaad waxaa weeye alwuquufu inaad dul istaagto calaa xaqiiqati lmuraadi min alcancana cancanada muraadkeeda xaqiiqadeeda inaad dul istaagto oo markuu ninkan can ku wariyo <clears throat> ninka uu canta kaga werinayay iyo asaga ma isa soo gaarin ma isa soo gaareen hebel buu ka werinaya soo ma ahaa isku qarni miyay ahaayeen isku sini miyay ahaayeen isku wakti miyay soo gaareen haddii aad aragto nin nin kale can kaga werinayo asagaa iyo ninka kale ardadiisa ninka kale ka warinayana kan iyo ka ardadiisa dabaqada aynan ahayn kaba dambeeyey waxaa laleeyahay canta aad ku warinaysa can fulan aad leedahay hebel maada soo gaarin liannahu ardadiisa isku dabaqa maynan ahayn sidaa darteed mudalis baa tahay qofbaa meesha ka saartay tadlisulisnaad tadlisulisnaad baad ku dhacday nacam ah, awal ah, isqaad lishaykhi wa amti wey alwuquufu aad ka faa'iidaysan inaad dul istaagto calى xaqiiqati muraad min cancan cancanada muraadkeeda dhabta xaqiiqadeeda dhabta ah oo inay cancanadan u ay itisaal tahay oo ninka ninku ka warinaya uu soo gaaray oo ardadiisa ay isku wakti ahaayeen iyo inuuna soo gaarin oo si xaqiiqa aad u hubsato inuu meeshan tadliis ku jiro cancanadan ayadaa isqaad inuu sanadka ku jiro aad ogaato yaa ku kala caddaanaysa saddex qad yakuunu raawiyaani min طabaqati bاctibaar waxaa dhici karta buu ku leeyahay qad yakuunu raawiyaani labada raawi inay yihiin baa dhici karta min طabaqatin hal طabaqa ah hal dabqa isla noqon karaan biictibaarin markii dhinac laga fiiriyo wa min dabaqatayni laba dabaqana way kala noqon karaan biictibaarin aakhara markii dhinac kale laga fiiriyo waa laba raawi oo marna isku dabaqa noqon karo markaa si u fiiriso markaa si kale ufiirisona kala dabaqay noqonayaan mithlu anas binu maalik oo kalead soo qaado anas binu maalik oo sikaaru saxaaba ahaa iyo washibihii ragga lamidka eh min asaakiri saxaabati saxaabada kuwooda yaryaraa sida cabaadilati cabaadilada arbacadaheed oo kale bal raggaa soo qaado fahum ragga ayaga ah maca alcasharati casharatu lmubashiriintii kibaaru saxaabada ahaa ayay macoodan yihiin fii dabaqatin waaxida hal dabaqay way soo wada gelayaan biictibaar markaad ka fiiriso annahum dhammaantood kulluhum ideelkood saxaaba inay wada yihiin dabaqat saxaaba iyo dabaqatu taabiciin iyo dabaqatu taabiciin markaad tirahdo taabicu taabiciin anas iyo casharatu lmubashiriin iyo kibaaru saxaaba iyo saabiqiin alawaliin isku hal dabaqay noqon marka xagga saxaabinima ka fiiriso saxaabad markaad hoos usii gashana dee raggii hore ee islaamay qabla hijra islaamay ee saabiqiinta ahaa kuwii soo islaamay bacda eh, eh, eh, beder kuwii soo islaamay bacda alfatx mxuu ahaa khandaq ila akhiri saasay kala sii noqonayaan wa calaa hada fasaxaabatu saxaabadu markaan ka fiirino magaca saxaabanimada kulluhum dabaqa waaxida wa hal dabaqa saxaaba markay yihiin marka loo fiiriya taabiciinta wa biictibaari sawaabiqi markaan ka fiirino kuwa horay hormaray ee dhaqadka dhaqanka badan yani dhaqmay hor dhaqmay hor tagay baa la wadaa asaabiquun ila dukhuli fi lislaaq islaamka gelitaankeeda kuwa uhorgalay ee uhor islaamay markaad ka fiiriso yakunu saxaabatu saxaabadu waxay noqonaysaa bidca casharata dabqa ko iyo toban dabaqay noqon oo takunu saxaaba bidca casharata dabqa ko iyo toban dabaqay noqonayan kama taqadama fi nawci macrifati saxaaba markaan soo marina macrifatu saxaaba waa soo marnay xaakim inuu u qeybiyey saxaabada meeqa labiyo toban labiyo toban buu qeybiyey taabiciintana meeqa u qeybiyey shan iyo toban falaa yakunu anas binu malik markaa ma noqonayo marka saxaabada la falanqeeyo la dhex galo raggii waa weynaay raggii yaraa isku dabaqo ma noqonayaan anas binu maalig haddaan soo qaadanay saxaabada marka ka hadlin hal dabaqa saxaabada la noqday cashar mubashirin isku meesha la fadhiistay marka iyada saxaabada la tartiibiyo laa yakunu anas binu maalig noqon maayo washibu ragga lamidka fi dabaqati alcashar min asaxaaba ma noqonayo dabaqadaas ragga hore ma noqonayo waa ka hooseeya marka saasa loo kala horey badu maada yanbaqii cala naadiri fiih maada yanbaqii maxaa haboon cala naadiri midka fiirinaya korkiisa fiihi fi masalati dabaqaati alculama waruwaat qofka masaladaa fiirinaya ee inuu kala ogaado rabo dadka isku dabaqada ah iyo kuwa kale dabaqada ah qofka asaga maxaa waajib ku ah yambaqii waxaa ku haboon ala naadiri qofka naadirka ee fiirinaya fii cilmi dabaqaat dabaqaadka cilmigeediiyo inta isku dabaqada aheed isku sanadka aheed ama isku siniga aheed waxaa ugu haboon an yakuuna inuu noqdo caarifan qof horta yaqaano bimawaaliidi ruwaati ruwaada goortay dhasheen waa inuu garanayo hebel iyo hebel hebel gortaas udhashay hebel gortaas isku dabaqo maaha waa isku dabaqo yaa soo bixi wa wafayaatihim waa inuu garanayo dhimashadooodii mid ku dhintay kuwa wakti hore dhintay mid wakti markuu dhimanaya dhashay markaa kadib dhashay isku dabaqo maaha waman rawow canhu dadkii ka wariyeen ah, isku shee xagga sheekhnimada laga fiiriyo waa xagga isnaadka ila marra xagga siniga iyo da'dii iyo mawaaliiddii wafayaadka ku tacalluqda weeye marra waa xagga isnaadka haba kala da'weynaadeen eh, lakin isku sheekh wey waman rawow canhu waman rawaa canhum iyaga laftirkooda kuwa ka wariyey ila ninku ardayna waa leeyahay sheekhna waa leeyahay halkaas dabaqadu kasoo baxda marka waa inu arrimahaas iska fiiriyo ashharu musanafaati fihi kitaabu طabaqaat اlkubra libni sacd ba kitaab طabaqaat اlqura kitaab labaad liabi camr الdani jim kitaab طabaqaat shaaficiya اlkubra licabdilwahaab الsubki tadkiraة اlxufaad lidahabi raggaas kutubtoodaas dabaqaadka ka sheekeeyaan macrifaة اlmawaali min الruwaati wاlculamaa halkan waxaa la gelaya macrifaة اlmawaali in mawaalida waxaa la yihahda la barto min aruwaati ruwaadda xaggoodana ku bayaansan iyo wlculamaa culamada culumada iyo ruwaadda kuwa mawaalida ah inaad iska barato yaa mawlaa yaase mawlo loo yahay tacriifu mawla horta mawlihii baa laisku hayaa mawla yaa la dhaho luqatan almawaali waxaa weeye jamcu mawla mawla la jamciyo mawaali lagu jamciye walmawla mawluhuna min aldaadi min alfaadi aldaadi buu kamid yahay alfaada adbaada la yirahdo lidka isku ah lid maxaa la dhahaa lafdigan macnaha uu faa'iideynayo cagsigiisana waa faa'ideynaya waa hal lafdi oo wuxuu faa'iideeyaa macnan walidahu macnaha macna ka so horjeedo soo ma hadda istaagay fadhisa iskama so horjeedaan ya waka markaa kuleel iyo qabowa iska so horjeedaan mathalan lafdiga wuxuu faa'ideynaya kuleela waa loo isticmala qabowna waa loo isticmaala faa'ida waa loo isticmaala khasaarana waa loo isticmaala hal lafdi ah adad hadaad maqsha alfaada nocaas o kale wey marka waxaaba kamida mawaalida kamid aho laba lafdi oo iska soo horjeedaan labadaba loo isticmaali fa yuطlaqu waxaa lagu iطlaaqaa waa mithaalkii cala almaaliki qofkii wax mulkiyey ee sayidkahaa wاlcabdi adoonkii mamluugaha ee lalahaa soo iskama soo horjeedaan sayidkii wax lahaana mawlaa la dhahaa adoonkii lalahaana mawlaa la dhahaa waa laba shay iska so horjeedo qofku inuu sayid yahay in adoon yahay wxu dhexay male ayb wlmuctiq kii wax xoreeyey iyo wlmuctaqu kii la xoreeyey ayaduna waa sii horjeedaan kii wax xoreeyey ee muctiq ahaa iyo muctaqi la xoreeyey ee adoonka ahaan jiray hadda muctaqan waadoon bu jir waa la xoreeyey kaa hore cabdi wey weli adoon wey laakiin marka uu la xoreeyana mawlaa la dhihi kii xoreeyey ee adoon e, maarata mulki milkiyadii ka baxay ee mulkiyadiisii faraha kala baxay ee xoreeyeyna muctiq baa la dhahaayo asaguna mawla la yidhahdaa afartaa marka mawla maxaa la dhahaa afar shay a almaalik wa cabsuhu alcabd almuctiq wa cagsuhu almuctaq afartaaba mawla ayaa lagu idlaaqi inta mawla la dhaha aldaadaad maqlaysana wakaas waa shay macno faaidn didkiisana faa'ideynaya ayib istilaaxan baa lagu imo marka baabkan aan ku jiro huwa shaksu lmuxaalaf waa shaksiga lala taxaalufay la gaashaan buursaday muxaalaf yani xilfiga soomaalidu sheegad iyo waxbay dhahaan qoluu sheegtay markuu sheegana mana waa ciddaasuu la nool yahay quud iyo qaaraan ba la qabaa la qeyb yahay dar iyo nafci buu la wadaagi ka tirsan yahay macnaha waa saas addoon buu yahay ma aha waa la wada nool yahay waa la tacaawuna tacaawunkii un weyaan tacawunki bay kamid oka marka ashakص اlmuxaalaf qofkii muxaalafka ahaa ah, cid kale ayuu la taxaalufay asagii baa muxaalaf ah lala ah, xilfiyoobey lala xilfiyoobay ah, aw lmuctaq ama la xoreeyeyba kaa loola jeeda waa midkaas kii la xoreeyey isagana moolaa loola jeeda aw iladii ama midka aslama islaamay calaa yadi hayrihi qof kale gacantiibu ku islaamay mukaanbaad soo islaamisay gacantaada ku islaamay mawlahaadii buu noqday adna mawla anwaacu mawaali mawaalida haddaba eh, noocyahooda anwaacu mawaali halaa saddex weeyaan wa mawla xilf mawlo xagga xilfiga ku yimid mawluhuna waa atanaasur iskaalmaysiga iyo isgargaarsiga iyo xidhiirkaas macna ka dhalanaya yaa walaha la yihahda markaad qof xorayso waa lixmaka lixmat nasab buu nabig alay slam yihi waa qaraabo sida nasabka oo kale ah xagga tanaasurka iyo iskaalmaysiga iyo xataa isdhaxalka marka qaarkood xoraynta ah midaasa la isku dhexlaayo de waxay kamid tahay asbaab alirthi asbaab ulirthi ayaa kamid ahaa alwalaa soomaheen dayib midka koowaad waa mawla alxilfi mithlu mithaal noo sheeg mawla oo mawla xilfi ah adoon adoonnimo mawla kuma noqonin islaamnimana meelo kuma noqono la islaamiye la islaamiyey ee wuxuu ku noqday cid buu ka tirsan yahy alimaamu malik ibnu anas alasbixiy baaba kamid a oo mowla xilfi ah ataymiyi haye taymi baad u nisbaysaye taymiga ah. ma nasabkiisaa kee nasabkiisaa ah? asbixi waa nisbo asbixi ataymiga waa nisbo laba nisbo wey labadaa nisbe ee qabiilka ah kee nisbatu nasab ah keese nisbatu alwalaa ah? tii buu ku sheegaya fa huwa malik asbaxiyun waa ree asbaxi saliibatan xagga nasabka xagga sulbiga iyo nasabka waa asbaxi oo qabiilkiisa asbaxi buu ahaa taymiyun waa ree beri taym biwalaayi lxilfi marka walaha xilfiga iyo issheegashada iyo wax wada qabsiga laga hadlaayana cidda ree taymi buu qaaraan ku darsaday wadalika liana qowmuhu qowmkiisi imaam maalik asbaxu ree asbaxaha qowmuhu qowmkiisi asbaxa ree asbaxaha mawaalin waxay mawaali u yihiin litaymi quraysh Ah, qoladii reer banu taymia quraysh ahaa yay bilxilfi xagga xilfiga iyay ka tirsanaayeen banu taym haddii ahaa saxaabi qiimo badan oo qabiilka banu taym ma garanaysaan oo quraysh ah abubakr yuu ahaa abubakr sidiq ataymi sooma o qowskaasu marka yuu yuu cidda reer asbax ah ee maalig uu ku abtirsado yaa waxay taxaaluf iyo xilfi la galeen banu taym oo reer quraysh <clears throat> marka waxaa weye laba nisbu leeyahay asbaxiyu nasaban wtaymiyun xilfan wataymiyun xilfan xagga katirsanaanta ba mawla acataaqa mawlo waxaa jirta xagga cataaqadii xoraynta qoladii xoraysay buu yuu u yahay oo deen loo nisbeenba mithlu abilbakhtari aطaa'i taabici reer daa'i baa layidhi abilbakhtarigaas wasmahu saciid binu fayruuz yaa magaciisa la yidhaahdaa huwa mawla tay reer tayi marka laleeyahay aai abulbakhtari ai marka laleeyahy reer daa'i cadiy binu xaatim iyo xaatim tai iyo qoladaa wey yaa daa'iyiin la yidhaahdaa huwa mawla daa'i weeyaan kama dhalanina waa mawlahoodii waa xoreeyeen lianna sayidahu sayidkiisii yaa kaana ahaan jiray min tayi faactaqa waa xoreeyey marka nisbadaa maanta maxay ku timid waa nisbat alcitaaqa ha xorayntii wey mawlanimadaasi jim mawla alislaam mawlo aan dhalashana ahayn ee ahaa aan xilfi iyo taxaalif iyo katirsanashana ahayn xorayn aan ahayn baa jirta oo ah mawla alislaam qof baad islaamisay asbaxta mawla lahu o asbaxa mawlaaka mثl mحamed بن ismاعيil الbkhariي الjuعفي imaamka cadiimkaha imaam bukhaari ahaa jucfi baa lagu yiri nisbada jucfi lagu leeyahy maxay ti <clears throat> lianna jaddahu awowgiis almugiirata ahaa ile waa ismaaciil bin ibraahim bin mugiira moxamed bin ismaaciil bin ibraahim ibn mugiira mugiirahaas yaa kaana majuusiyan majuusi ahaan jiri fa aslama intuu islaamay wuxuu ku islaamay calaa yadi lyamaan yamaan binu akhnas aljucfi ninkaas ah gacantiisa ku islaamay ilahay sabab oga dhigay fa nusiba ilahi waa loo nisbeeyey aljucfiyi baa la dhihi jiray waa ninkii uu soo islamay marka mawla alislaam wey min fawaa'idihi macrifat almawaali min aruwaad in mawaalida la barto noocyahay kale yihiin ninkan asaga la nisbeeyey nisbadaas walaha ah ma walaaw nasabba maxaa ujeeda walaaw xilfiba ma citaaqa ma islaamba inaad kala barato faa'iidada ay leedahay waxaa weeye alamnu in laga nabadgalo min allabsi isku dhex darmad waxsaa kala qaldamaan wa macrifatu lmansuubi ila alqabiila ninka qabiilo loo nisbeeyey nasaba nasab ahaan lagu nisbeeyey qabiilka alfulani ba layidhi waana nasabkiisi o amase walaan midka wala lagu nisbeeyey walaha saddexdaasa uqaybina weeyaane inaad kala barato markii laleeyahay aljucfi ma nasabkiisiba ma welihiisiba walaha dunya midkee weeye ma walaa fi lislaamba ma walaa fi icitaaqa ma walaa fi lxilfiba wa min thuma markaa markaad kala barato midka nasabka loogu nisbeeyey qabiilada ama midka walaha lagu nisbeeyey markaad kala barato wa min thuma liyatamayaza inuu kala sooxmo almansubu ila qabiila midka qabiilka loo nisbeeyey walaaan walanimo lagu nisbeeyey ee nasab hayn aman inaad ka soocdo yushaarikuhum la wadaaga fi ismi magaca oo min tilka qabiilati qabiilada yadana loo nisbeeyey nasab xagga nasabka ninka qabiiladaasi loo nisbeeyey magacaana la shabaha aman yushaarikuhu fi ismihi fi tilka qabiila qabiilada ayada ah buu isagana laleeyahay nasaban bu laakiin isaga iyo agga agga nasabka ayaa lagu nisbeeyey kana walaa lagu nisbeeyey marka waad kala saaraysaa waxaa le hebel nisbatahu ilaa qabiil fulaniya waa nasab iyo dhalasho laakiin hebel ma ahe waa walaa waa walaa baad leedahay ashharu musanafaati fiihi sanafa fi dalika abu cumar alkindi binisbati ilaa almisriyiina faqad misriyiintii keliya buu kitaab ka alifay abu cumar alkindi marka walahaas iyo qaybihiisaasuu kitab ka alifay macrifat thiqaati wa ducafaai min aruwaad hiqaadii iyo in la barto ducafadii ah, raawigi xadiidka warin ama ah, waa hiqa ama waa daciif min aruwaad marka inaad barato waxay kamid tahay jawharka iyo maaragtay thamarada iyo midhaha xadiidka lagu ogaanayo xukunka uu leeyahay ah, inuu daciif yahay raawi inuu hiqaad yahay tacriifu hiqati wadaciif luqatan athiqatu luqatan almu'taman qofka la aaminada hiqa la yihahda wadaciifu daciifku radiid lqawiy qofka qawiga a didka kasoo horjeeda la yihahda daciif wa kaso horjeeda qawi waxaa kasoo horjeeda daciif wayakuunu dacfu dacfigu wuxuu noqdaa xisiyan mid maxsuus oo la arkaayo tabardari muuqata oo jismiga ka muuqata waa xisi wa macnawiyan buu noqdaayo waa xoog badan yahay fooran weynyahay laakiin waa daciifulxadiid oo asbaabu dacfigii kalaa ku dhuqumay macnawi wey marka marka daciif xisiya mid waxaan soo maray shalayto nin la yiri addaciif la yiri magaciisaba oo alqaabta ka laga hadlayo marka daciifuljismi buu ahaaye daciif xadii ma ahayn waa kan layidhi marka kaas waa xisi isilaaxan waxaa weeyaan athiqatu hiqada huwa alcadlu daabitu labadaas qofka laga helay ayaa hiqa la yihahda isku dar cadli iyo daabit marka laisku daro hiqa ayaa soo baxaysa wadaciifu daciifkuna huwa ismun waa magac caamun caam oo gudo weyn yashmalu wuxuu kulminayaa man qof fiihi gudihiisa ay tahay dacnun duritaan la duray xaggee laga duray fii dabdihi aw cadaalatihi ama dabdigaa laga duray ama cadaalada laga duray soo maarta iska so horjeedaane kuwa kala daciifinay la dacninayo dacnu fi dabdi iyo dacnu fi cadala waa kan intaas soo akrinanay an kala nooc nooc ugu sii kitabku sheekuna ugu fafahayey ayb xagga markii laga hadlayo ficnidana hiqaa noqono markaas cadligii iyo labdigii baa labadaba laga helay ahamiyatuhu wa faa'idatuhu ah, ahamiyada ay leedahay in hiqaada ruwaada la barto kuwooda hiqaada iyo kuwooda ducafada in la barto waxaa weeya wuxuu ku leeya huwa cilmigan cilmu macrifati hiqaad wa ducafaa min ajali anwaaci culuumi اlxadiid culumuxadiid noocyihiisa faraha badan nooca ugu qiimo badan ee ugu cadiimsan wey ee ugu wanaagsan liannahu biwaasitatihi sababtiisa waa sodoban sabuula yani inaad baratay hiqaadii iyo ducafadii arrinta ayada ah yaa yucrafu lagu gartaa alxadiidu saxiixu xadiidkii saxiixa lagu bartaa min adaciif baa laga gartaa biwaasitati macrifatika hiqat raawi wa dacfihi inuu hiqa yahay inuu daciif yahay waxaad ku gaari inaad kala garato xadidka saxixa iyo xadidka daciifka ilan asaaniidan aad arkayso akhbaarta ragga warinaya matniga ayaga ayaa saameyn ku leh wama aafatu akhbaari ilaa ruwaatuha ashharu lmusanafaati fiihi kutubta laga alifay kuwa ugu mashhuursan hiqaada iyo ducafada way badan yihiin anwaaiha noocyadaa lasii kala qadqaadi ko musanafaatun kutub la alifay oo musanafaad oo la tasniifay oo mufrada loo keli yeelay fi hiqaat kutubtan waxay ka hadlayaanu ragga ku jiro dhan waa hiqaad wey fulan fulan fulan fulan hiqanimadiis iyo martabada hiqaad iyo martabatu tacdiil intaas uqaybayen waa ka kala saarsaareen culimadu martabatu tacdiil lakin waxay isku yihin hiqa isku leyihin cadlina waa laga helay dabdina waa laga helay dabdigaas lakin waa kala badan mithlu kitaabu hiqaad ibni xibaan kitaabu hiqaad buu leeyahy wa kitaabu hiqaad lilcijli daciifna waa leyihin labadaba hiqadna waa leeyihin musanafaat mufrada fi ducafaa lawalif kahiira jiddan way fara badan yihiin ka ducafaa kitaabka la yihahdo lilbukhaari ba kitaab ducafaa la yihahdo wالnasa'i wاlcuqayli wdaar qudri wa minha kitaab اlkamil fi ducafaa libni cabdi baa iskale wa kitaab اlmuqri fi ducafaa lidahabi waka musanafaadka saddexaad qaybta saddexaad kutub la alifay oo mushtaraka waxay mushtarak ku yihin wadaagtay oo lagu wadaajiyey bayna hiqaati wa ducafaa kitaabkan waxaa lagu wada sheegay hiqaat iyo daciif nin walba martabadiisi mansiladiisa la dejinaya hebel waa iqa hebel waa daciif hebel waa iqa sababtaasu daciif ku noqday wa hiya kahiiratu ayda kuwana waa badan yihin isku dhexdarka minha kitaabu taarikh اkabiir اlkabiir oo bukhaari yaa kamida minha taarikh اbukhaari alkabiir tarikh الbخarي الكبير و minha kitaaب الجرح والتacdيل ba kamid iبn abi xاtim wahiy kutub caamة lلruwaat labadaa kitaaba waa kutub caama oo kutub gaar ah oo umahaatu sita iyo kama hadlaane ruwaad oo dhan bay ka wada hadlayaan wa minha waxaa kamida kuwan mushtaraga ah ee dcafada iyo hiqaadaba lagu wada sheegay kutubun baa kamida khaasatun khaas u ah bibacdi kutub اxadiث bay khaas u yihiin ka kutub sita oo kale mithlu kitaaب الكamaal fi asmاء الrijaal lcabdilqani الmaqdesi isaga u horeeyey raggan dambe oo dhan markaas de tahdiibaat ayay galeen iyo taqriibaat wa tahdiibaatihi kitaabkaasi uu leeyahy cabdulqani maqdesi kamaalka la yiraahdo tahdiibaat la tahdiibiyey oo waxaa iskale tahdiibaadkaas alati lilmizi mizi baa tahdiibiyey wadahabi baa tahdiibiyey wibn xajar baa u dambeeyey wاlkhasrajiy ninkaa la yihahdo macrifata awdaani ruwaati wa buldaanihim ruwaadda wadamadooda iyo buldaantooda wadan iyo baldi uu ku sheegi doonay almuraadu bhada hada baxth baxhigan awdaanta iyo ruwaadda awdaantooda iyo buldaanta laga sheekeynayo bal aan baxdino ka hadalno wuxuu ku leeyahay muraadku waxaa weye alawdaan jamcu waطan wadan baa la jamciye awdaan baa lagu jamciyey wa huwa aliqliimu wey iqliim iqliimka de gobolka waa la dhahaa hadda la dhaho gobolada oo kale iqliim waa la yihahda nacam aw inaaxiya ama waa jiha wey aw alati yuuladu linsaan qofka lagu dhalay iqliimka ama naaxiyada iyo meesha uu insaanka lagu dhalay ayaa awdaan la aw yuqiimu fiiha ama uu degan yah kuma dhalanine wuu degan yaha muqiim bu ku yahy wlbuldaanu buldaanna jamcu baladin wey wahiy madinatu waa magaalo aw qarya qarya wey alati yuuladu insaanu oo yuqiimu fiiha uku dhalanayo ama ku nagan yahay qaryadii iqliimkii baa weyn qaryadii baa ka hooseysa wlmuraad beledki wlmuraadu bhada اbaxth haddaba baxigan macrifatu awdaan ruwaad leeyahy maxaa looga jeedaa wuxuu ku leeyahy huwa macrifatu aqaaliimi ruwaad waa ruwaadda aqaaliimta iyo wadamada ay ku dhasheen iyo wamudunihii magaalooyinkooda alatii wuriduu fiiha lagu dhalay oo amase qaamuu aqaamuu fiiha ay ku nagaadeen in la barto waxaa loo barana faa'idadooda wuu ku sheegaya wuxuu ku yidhi min fawaa'idihi maxaa kaa raaca qofkan u daba socota meesha ku dhashay oo magaaladiisi iyo dhulkiisi nin walba danbu kaleeyahay kale dee kabaanaaba la samaysay soo maha ku dhalatay baa la rabaa qoladaas marka baab kale iyo baab oo eh, umuuro kale wey oo dawli ah umuuro kale oo dawli ahoo siyaasi ahoo eh, waxyaalo kale iyagu laakiin markaa inaga eh, ahluxadiidku ay baarayaan raawiga meesha uu ku dhashay iyo magaalada ku dhashay faa'ido kale ka rabaan iyagu faa'idadooda waa faa'ido diini ah, waa faa'iido xadiidi ah waa faa'iido la ogaanayo raawiga iyo marwican qofku ka wariyey itisaalkoodiiy mayse soo gaareen isku magaalo ma ahayn halkaas ka fiirinayaan min fawaa'idihi wa min fawaa'idihi waxaa ka mid ah macrifat alawdaani ruwaad weeye atamyiizu in lakala sooco bayna alismayni labada magac almutafiqayni ee iswaafaqsan fi lafdi xagga lafdiga idaa kaana hadday yihiin bay kala soocmayaan min beledeyni laba magaalo mukhtalifeen iskhilaafsan laba magaalo iskhilaafsan laba qof o kala joogto suma ay noqon marka waad kala saari waxaa fulani alfulani dimshqibadii kana waxaad dehaysaa baghdadi ayaad leedahay wa huwa mima yaxtaaju ilayhi xufaadu alxadiid xufaadda xadiidka codiisa waxay u baahan yihin bay kamid tahy fii tasarufaatihim musanafaatihim tasarufaadkooda iyo musanafaadka ay alifayaan waxyaalay u baahan yihiin bay kamid tahay inay kala ogaadaan nin walba iyo meesha ku dhashay asmaada mukhtalafka iyo mu'talafka iyo muttafaqa iyo muftaraqa iyo say u kala saaraan ilaa ayi shayin sheegeena yantasibu kulu min alcarabi wاlcajam carab iyo cajam baa asalkoodii qolaba meel bay u nisba sheegan jirtay carab adag hore markii la waryaa tahay qabiilkiisa unbu yaqaana qabiil bu yaqana magaalo shaqadiis maaha cajamna magaalo unbu yaqaanaa magaalo heblaan nahay waag hore saas ahaan jirtay wuxuna ilaa ayi shayin sheegay buu yantasibu kulu min alcarabi carab iyo walcajabi cajab yay u nasba sheegtaan oo u abtirsadaan wuxuu ku leey laqad kaanat alcarabu carab waxay ahaan jirtay qadiima waagii hore tantasibu ti u nisba sheegatay ilaa qaraa'iniha nin walba abtirkiisa iyo qabiilkiisa u sheegan jiray magaalo maba lahaaba ila magaalo ma haystaane leanna khaalibiyatan badankood kaanuu badwan bay ahayn reer baadiye ruxxalan reer guuraah badankood waa reer baadiye reer guuraah marka meesha uu sheegay maxay tahy meel jaba uu shalay degay oo berri ka guuray buu sheegani qabiilkiisaba marka ka hareemin iska sheeganaya wa kaana irtibaatuhum ahayd xidhnaashahooda ay ku xulan yihin bilqabiilati qabiilada awfaqu mid ka xeel min irtibaatin calaaqada ay laleeyihin bilarda dhulka calaaqada ay dhulka leeyihiin iyo eh, xiriirkay laleeyihin waxaa ka xoog badnaa xiriirka qamariga falama jaءa اiسlاm markuu iسlaamka imaaday وgalba calayhim korkooda uu ka qaalib noqday sukna اbuldan in magaalooyin la dego kuwii horena la camiro kuwa hore oo kuufi iyo basri iyo la asaaso wاlqura tuulooyin degitaankooda markay qaalib noqotay intasabuu ilى buldaani magaalooyinkoodi wquraan qaryodoodii ayay unasbo sheegtay mki madani xijaazi ciraaqi saasay marka noqdeen ama اcajab cajab ayagu fainahum yantasibuuna إلى mudunihim weligood magaalooy una sbasheegtaan iyo qurahum qaryooyinkooda min alqadiim xataa waktigii hore magaalo iyo qura iyo tuulooyin bay una sbasheegtaan kayfa yantasibu man intaqala can baladihi qofkii beledkii uu deganaa ku dhashay ka guuray oo beled kala degay see u nasbasheegsan ma meesha uu deganaan jiray buu ku abtirsan markuu fulan al fulani uu leeyahay mise meesha hadda uu degan yahay buu yuu ku abtirsan dayib tiu kuu sheegi rabaa musanifka raximahullah wuxuu leey idaa araada aljamca idaa araada shaksigu hadduu doono aljamca kulmin baynahumaa labadii beledba inuu jamciyo beledkii uu hore ee ku dhashay iyo midkii usoo guray ee uu degay labadaba inuu fi lintisaabi nasba sheegashada inuu ku jamciyo hadduu damco falyabda ha ku bilaabo bilbeled alawal beledkii asalka ahaa ee ku dhashay uma bithaaniy beledkii labaad almuntaqil ileyhi loo soo guuray ha ku xijisiiyo wayaxsulu waxaase wanaagsan an yudkhila inuu geliyo cala athaani midka labaad markuu sheegayo uu ka hormariyo xarfu thuma inuu ka hormariyo thuma inuu ka hormariyo oo taraaki iyo tartiib faa'ideynaysa fayaquula uu yidhaahdo man wulida fii xalab sheekhu xalabi buu ahaa baabi buu ahaa dimishqi wuxuu ahaa shami asaga kugu mithaalina mar horena waan soo marray soo isku mithaaliyey wuxuu leeyahay fayaquulu man wulida fii xalab magaalada xaalol yidhahde gaalada burburisay magaalada ayadaa hadduu ku dhashay waintaqala uu u guuray ila almadiinati almadina almunawara magaalada madiinana u guuray wuxuu dhihi hadha markuu nisba sheeganayo fulanu lxalabi baan ahay huma almadaniyu baan kasii ahay bu dhihi magaaladii hore ee ku dhashay buu hormarin tii danbuu ku xujisiin humana waa gelin mesha oo tartiibu talaakia fulanu hebel alxalabi baan ahay uma kadib waa soo guurayoo almadaniyu baan ahay reer madiina wa calaa hada camalu akthar innaas dadka badankiisaas ku camal falaan wida lam yurid اjamc baynahuma inuu jamciyo haduusan rabin ka waran mid uun uu ku dhegan yahay lahu an yantasiba waxa u banaan inuu u nasba sheegto ilaa ayihima labadaa magaalo midooda shaaw doon wahada qaliil wayartahay way yartahayse inaad midkii hore ad ka soo guurtay oon waaqici uu diidan yahay deganeenba aad u nasba sheegato ama mid aad u soo guurtay oo iyadoona xaqiiqadii aadan ku dhalanin aad u nasba sheegato way yartahay kayfa yantasibu man kana min qaryatin taabicati libalda ninkii qaryo deganaa qarinuu degan yahay qaryadaasna taabicatu libalda magaalada weyneed bay racsantay magaalo weyn baa degana soo maaha tuulooyin baa raacsan qofkaa isaga ah see u nisbe sheegan yantasiba ilaa tilka alqarya inuu qaryadaasi yar ee ka go'day magaalada ee raacsan keligeedu ku kaaftama u banaan ah tuuloodii magaalada raacsaneed ayuu iska raacaya maxaa ka mida ah? sida almodogari oo kale maalan eh? almodogari yuu iska yiri waa qarya soo maaha beldadii raacsanta walow an yantasiba ila albaldati taabicati laha inuu magaaladii weyneed ay raacsaneed ee la raacsanaa altaabicati laha tilka alqarya ay raacsaneed waa ku banaan tahay alqaarisiya oo kale wey walow an yantasiba ila tilka anaaxiya allatii minha tilka albalda ayda yaa u banaan naaxiyadii ay beldada ayadaa geeska ahayd yani matala waa xaafadii oo kale hadda xaafadaha hadda gaaris gaaris maxaa la dhaha buulo buulo buulo buulo meesha xaafad la dhihi laha ya xaafadihi oo kale mm-hmm. hadda xaafadeena maxaa la dhaha mm-hmm buula bulxan ma ladha buula nuur ah madax fiican lakin mayna soo soo soo gelinin si fiican mayna soo saarin ya ah, xaafid nuur xayu nuur xayu nuur bay noqonaysaa hmm. buula cadaan ha hadaa rabto dheh ma ma ukaadi hadda juquraafiga hayna gelin waa isku qabsanaysaa dhexdiina isku qabsane oka cadaan iyo nuur marka cadaan iyo nuur baba kala fogaba oka alaa kuli xaal waka waa iska wuxuu ku le walow yntasibu ila tilka daciya alati minha tilka lbalda xaafad aydan minha wmithaalu dalik waa ka mithaalki ida kana shaksu min albaab qofka hadduu mathalan reer baab yahay baabtu waa magaalo xalab raacsan wey xayo raacsan wey wahiya taabicatu limadiinati xalab bay raacsan tahay wa xalabun xalabna min ashaam shaamti weynaa bay raacsan tahay falow an yaquula waxa u balan inuu dhaho fi intisaabihi markuu nisba sheeganayo fulaanu albaabi soo ma artid aw fulan alxalabi waa u banaanta magaaladii aw fulan ashaami waa u bananta o beledki iyo qaliimkii ah intaba waa u banaanta kam almudda muddada waa meeqa allatii in aqaamaha shaks hadduu qofku uu ku nagaado fii beledin magaalo nusiba ilayha loo nisbeen qofka hadduu magaalo ku nagaado goormaa loo nisbeen karaa loo dhegi kara fulan alfulani arbac siniin buu dirbo jawaabtu tas afar sano qofka magaalo haduu joogo nusiba ilayh waa loo nisbeen wahuwa qowl cabdullahi bn mubaarak almarwasi cabdullahi bn mubaarak imaamkii cadiimka ahaa baa saa yidhi afar sana haddaad magaalo joogto qariibnimada waa ka baxda magaladaad ka tirsanta waad u nisba sheegan kartaa oo magaaladeed tahay reemagaala hebel baan aad dhigi kartaa ashhurmuana kugu noqon mayso ashhuru lmusanafaati fiih kutubta laga alifay kuwa u mashuursan kutubta waxa ku saabsan nasbada iyo umuurahan ayaga ee ku saabsan awdaanta iyo buldaanta ko yumkin waxaa suuragala an nacuda kitaab alansaab kitaabka la yidhaahdo alansaab la yidhaahdo oo uu leeyahay lisamcaani samcaani ninka la yihah uu iska leeyahay inaan ku tirina waa suuragal aladi inuu yahay midka taqadaba ugu hormaray min musanafaati hada nooc noocan asagaa kutubta laga alif midka ugu horreyay inu isaga yahay inaan ku sheegno waa suuragal buu leh haddaamaan dhahno alansaab huwa aqdamu kitaab sunifa min hada albaab waaba suuragal buu leh maxaa yeeley liannahu yadkuru alintisaaba ila alawطaan wa gayriha wuxuu ka sheekeeyaa u nasba sheegashada wadamada iyo keyrkeed keyrkii waxaa soo gelaya hadee qaybihii aan soo sheegayna faraha badnaa iyo xataa nasabki ayb wa min madaani dikri awdaani ruwaati ruwaadda wadamadooda oo la sheego meelaha loo malinaya kutubta loo malinaya laga helo wa buldaanihim nacam dikri buldaani ruwaati ruwaadda magaalooyinka u nasba sheegtaan sheegitaankooda meelaha loo malinaya lagu alifay yadaan laga heli karo looma alifin gaar ahaan lakin waa laga dhex heli karaa kitaab aabaqaat alkubraa libni sacdi baaba kamid a kitaabka asaga meelaha loo nasbeeyo ama laga dhex heli karo laakiin kitaab mustaqil ahoo gaar loo alif haddaad rabto alansaab ayaa ugu horeeyay ama ugu muhiimsan hada aakhiru ma yasarahu اllahu fi hada اlkitaab kitaabkan wuxuu ilahay inoo fuday intaa weeyaan bu yhi sheekhu wslى اllahu عalى sayidina w nabiyina mxamed w عlى alihi w saxbihi wslm walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin alxamdu lilahi aladi binicmatihi tatimu saalixaat ilahi baa maal iska leh anoo dhamaaday kitaabkii qiimaha badnaa wa ficlan kitaab aad u qiimo badan wey kitaabkan taysiir musطalax alxadiid magaciisaasna waa waafaqsan yahay ismun waafaqa almusama wey waa magac waafaqay musamaha loo maga loo bixiyey u waafaqsan yahy jazahu allahu khayra malena sheekha khayr allah siiyo allah barakeeyo aakhriya adduunba ilahi subxana wa tacala ha guuleeyo jannadana allah geliyo firdows alaclى cilmigiisana alla nagu anfaco kitaabka cilmiga fani musطalax alxadiid runtii intuu faahfaahiyey oo cadeeyey si aad iyo aad u weyb u badan oo mabsuud ah oo bastisan iyo weliba mulxaqaad fara badan iyo fawaa'id fara badan iyo cilmi fara badan ayuu haddana nogu daray aad noogu daray marka runtii waxaan dardaarmayna waxaa weeyaan kitaab in la akriyo oo la dul maro waa iska dhacdaa laakiin waxaa u muhiimsan waxaa weeyaan in la qaado la naqliyo ardadu ay ku wareegto xilka ay la wareegaan si xoognan ay u qabsadaan ku dhagaan si fiican ugu dhagaan yumasikuuna baa la rabaa inaad ku dhegtaa si fiican biquwa ayaa loo baahan yahay bijidin waijtihaadin baa la rabaa ku dadaal kitaabka soo raacda uu fudud yahay insha allah uu ini sahlan yahay marka eh, cilmigaas mustalaxa waxaan rajinaya insha allah wax badan oo kamid a ah inuu ina furmi doono intii hore way rumuus kitaabka nuqbaha sheekha uu alifay ibn xajar raximah llah kitaab qiimo badan bu ahaa usluub fiican oo tartiib fiicana laakiin waxa weyan wuu yaraa kitaab mukhtasar buu ahaa saa darteed faahfaahin badan ma lahayn isu dhex jiray bayquuniyaduna sidoo kale de nadmi buu ahaay wax badan baa ciilayey lakin kitaabkan si fiican buu uga dhergay sheekhu gacmihiisa sacbaha ayaa biya laga dhergaa baan yidhi si fiican buu faahfaahsan ayuu ugu maaratay taagtaagsaday marka aan mustalaxu lxadiid waaban kaga maarmi karaaba haddaan saga si fican u akhrisano wixii noo dhiman waa fawaa'id kale iyo way jirtaa laakiin cilmigaas si fiican baan uga faa'ideynaa kadibna waxaan ku dabaqaynaa eh, xadiidkii ayaan ku dabaqaynaa oon ku kala baranayna xadidka nabiga alay slam asaxiix wasaqiim maxaa daciifa maxaa saxiixa muxuu ku saxiixoobay muxuu ku daciifoobay asbaabu dacni asbaab waxa dhan waa soo ogaana ilana marka si fiican ha loo soo akriyo haddii la akrin waayo meel iska dhiga laakiin waxaa dhici karta in wax badan oo xaab kaa fuulo oo waadam markaad u baahato ama lagaaga baahdo lou dhakaa noo akri inuu xaab kaa fuulo ma dhici karta marka laba iyo saddex iyo afar jeerba hala dul mara insha allahu tacaala fursad baan siinayna janis insha allah kusoo daalacataan usbuuca soo socda dersi ma jiro dersi waa fasax usbuuca ka dambeyan isku imaanaynaa inkastoo iligii mawaasimta xiligii mawaasimta ramadaankii iyo ay soo dhow yihiin waxaan rabnaa kitaab yaroo mukhtasaraho mufiid ah aad iyo aad u qiim badan runtiina aan eh, ay ahayd inaan hadda ka hor akrino kuna saabsan siirada nabiga sala allahu aleyh waaalih wasalam ilan hadda kahor siirada maana soo akrino soo maha siirada nabiga alay salam min ahami lmuhimaat wey min ahami lmuhimaat waxyaala ugu muhimsan bay kamid tahay kitaab mukhtasar ah boqol beyda ka kooban weeyaanoo la yiraahdo alurjuza almii'iya ibn abilcizi yihah iska iskaleh xanafi ah imaam cadiima boqol beyd weeya boqol beyd wey ma sii badna waxaa laga yaabaa laba usbuuc gudahood inaan ku dhamayna dhici karta insha allahu tacaala kadib waxaa inoo rashaxan inaan soo diyaarsano kitaab la yiraahdo cumdatu saarig fiqigi shaaficiyada cumdatu saarig cuddat munasig eh, munaasig eh, kitaabkaas soo qaadanayna ibnu naqiib kaasaan isku soo diyaarsanayna intaas ka hor ninkii raadsan kara iyo meeshuu ka raadsan karaba marka lakin kitaabkaas risaaladaas arinayna bidn اllahi tacala jazakum اllahu khayra wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wsaxbi aجmaعin